إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wazidna cilman walxamdu lilaahi calaa kulli xaal uma amaa bacd waxaynu halkan ka bilaabmi doonaa insha allahu tacaala tafsiirka qur'aanka kariimka ah kitaabka kariimka ah ee kalaamkii ilaahaya ayaynu halkan ka bilaabi doonaa tarjamadiisa ama inaynu luqa soomaaliya u turjumno sida ilaahay inoo waafajiyo allana waxaynu ka baryaynaa inuu inoo sahlo intaa kadib marka hore in dadku ay helaan waxyiga ilaahay fadli aad iyo aad u weyn weeye waxaynu odhan karnaaba nicmooyinka ilaahay uu ugu manno sheegto had iyo jeer rususha ama uu ku ammaano waxa u weyn waxyiga waxyiga ayaa una weyn una qaalisan bal waxaynu baraarujin lahayn qur'aanka kariimka ah iyo sida arrintaa ah uu u tilmaamo waa fadliga ambiyada ilaahay uu sheegaya iyo isagoo u manna sheeganaya labada arrimood labaduba waxay ku yimaadaan waxyiga waxyigu ugu manno sheegtaa inuu ilaahay waxyi siiye ambiyada waxyiga ay helaan baanu ku ammaanaa iyo cilmiga samaawigaah nebi aadam calayhi salaam waxa ilahaa u tilmaamay wacallama aadama alasmaa'a kullaha markii malaa'igta uu lahaa u sujuuda sababta loo yidhi u sujuuda waa inuu fadli badnaaday waa inuu mucallimkii malaa'igta noqday shay ilaahay u waxyooday daraaddeed ayuu mucallim ku noqday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay isagana wuxuu ugu manno sheegtay kuna ammaanay waxyigan waxyigan imminka aynu bilaabayna tarjamadiisa alla wuxuu uhi waanzala allaahu calayka alkitaaba waalxikmata wa callamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlullaahi calayka cadiima waxa ilaahay uu kugu soo dejiyey kitaab iyo xikmad waxa uu ku baray waxaanaad hore u aqoonin oo dee qur'aankan iyo waxyigana ilaahay fadligiisu wuu wenyahay fadliga ilaahay uu ku siiyey aad iyo aad buu wenyahay marka macnaheedu waxa weeyaan ilaahay inagana wuxuuna baray waxaynaan hore u hayno kitaabkan iyo xigmadana fadliga ilaahay uuna siiye aad buu wen yahay allahayna garansiiye fadligaas inuu ilaahay ilaahay baryo nebigu in alla u kordhiyo oo qur-aankana aanu ka kala joojinin ee alla u siyaadiyana wuu faraayo waxau wa waqul rabbi zidnii cilma ilaahay u cilmigii kordhidhe nebi ibraahim isaga laftiisu waxa uu aabbihii isagoo la hadlayabaa waxauu leeya yaa abati innii qad jaa'anii min alcilmi maa lam yatika fatabicnii ahdika siraatan sawiya aabba cilmi iyo waxii ilaahay uu siiya adigu aanad haynine iga tala qaada aabbo yacquub waa nebiga afraad isaguna ilaahay baa ammaano wuxuu ihi wainnahu laduu cilmin limaa callamnaahu walaakina akara annaasi laa yaclamuun cilmi buu lahaa nebigaasi aanu barnay inkastoo dadka badankoodu aanay garanayn nebiga shanaad waa nebi yuusuf ilaahay baa wuxuuhi wakadalika yajtabiika rabbuk wayucallimuka min ta'wiili alaxaadiid ilaahay baa ku doortay aqoonna wuu ku siiyey iyo waxyuu kugu soo dejiyey waa waxyigaas manaamka lagu cabbiru ahaa nebiga lixaad waa nebi daawuud wa aataahu allaahu almulka waalxikmata wacallamahu mima yashaa ilaahay baa cilmigiisa baray nebigaa nebiga toddobaad waa nebi sulaymaan oo nebi daa'uud inankiisiiya wa waritha sulaymaanu daa'uud wa qaala yaa ayuha annaas cullimnaa mantiqa tayri wa uutiinaa min kulli shay inna haada lahuwa alfadlu lmubiin waxa ilaahay uu noo waaxyooday oo uu noo hibeeyey wax dadkaba aan la wada siininoo cilmigaa dheeraadka ah nebiga sideedaad waa nebi ciise ilaahay baa waxau idhi wacallamtuka alkitaaba waalxikmata waaltawraata waalinjiil nabi ciise waxaan ku baray qoraalka iyo xigmadda iyo labada kitaabe lagu waxyiga ah ee towraad iyo injiil ee adigiyo nebi muuse laydiin waxyooday ummadeennan innagana wuxuu ilaahay inoogu mana sheegtay inuu waxyigan ina siiyey waa nicmooyinka u waaweynee ilaahay ummaddan ugu mana sheegtay labuu ilaahay isugu koonqoofalayoo kitaabkiioo waxyigiiya ah, iyo rasuulkiioo nolosha ku turjumaya oo sida kitaabkaa loo fahmayo ee lagu camalfalayo ee nolosha loogu xaqiijinayo maqal ahaanna wuu inagu soo gaadhsiiyey nebigu muuqaal ahaanna isagaa u turjumay oo ina siiyey maqal iyo muuqaalba waynu ku helay kitaabkii ilaahay baa waxau idhi huwa aladii bacata fi lummiyiina rasuulan minhum yatluu calayhim aayaati wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba waalxikma wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin waakhariina minhum lamaa yalxaquu bihim wahuwa alcasiizu alxakiim waa ilaaha ummadan u nicmeeye rasuul iyaga ka midana ka soo saaray rasuul iyaga ka mida oo ay garanayaan abtirsiimadiisii iyo halka uu ka soo jeedo ayaa ilaahay uu ka soo saaray waxa uu ku soo dejiyeyna kitaabkan kitaabkiibuu tilaawadiisii baraya habka loo ahriyayo oo nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam qur-aanka baray habka asxaabtu ay u akhriyayaan asxaabtuna ummadii kaley sii bareen saasuu inagu soo gaadhay waxaa kaloo ilaahay u raaciyey <clears throat> kitaabka tilaawadiisa sidaa u barayaa buu macnihiisana u barayaa waxa labadaaba u dheeraada xikmaddiisiiyo sunnihiisiyana wuu baraya oo iyana waxii kalea waxa afraadoo u dheeraada wa yusakiihim taskiyuu siinayaayoo habka qur-aanka loo tadbiiqiyo ayuu ku dabagelayaa asxaabta afartaa arrimood buu isugu daray afartuba waa waxyi ilaahay ummaddan uu siiyey oo inoogu mana sheegtay arrinta sagaalaad qur-aanka kariimka waxa ilaha u tilmaamay shayga macnaha waxyigaa isagoo tilmaamaya addoomaha wanaagsan kumana sheeganaya khadir qisadii khadir alcabdu saalix addoonka wanaagsan fawajada cabdan min cibaadina aataynaahu raxmatan min cindina wacalamnaahu min ladunnaa cilma addoon wanaagsan bay heleen oo addoommaha ilaahay ka mid ah oo aanu siinay baa ilaahay udhi naxariis iyo cilmi xagga iyaga ka yimi cilmigiisiibuu buu caashaqay oo uu jeclaaday nebi muuse kolkaasaa wuxuu lahaa hal attabicuka calaa an tucallimanii mimaa cullimta rushdan aayadda shan iyo lixdane suurat ulkaaf cilmigan si aad waxiiga barta aan ku raaco cumuuman marka aynu sii wadno waxa aynu odhan karnaa waa nolol qofku qur-aankani noolaynayaa qoyskuu noolaynayaa dowladduu noolaynayaa ummadda ayuu noolaynayaa nolol kaleba ma jirta aan qur-aan ahayn dadku markay bilaa qur-aan noqdeen qolfoofunbay noqdeen dhan ay u jeedaanba aan la garanayno horiyo ilaahay baa ugu mana sheegtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaasaa waxa uu waxaa ilaahay u yidhi wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan walaakin jacalnaahu nuuran nahdii bihi man nashaau min cibaadina waxaan kugu soo dejiyey baa ilahay uhi ruuxan min amrina waa nolol waxyigaygiya nolol waxyigii ilaahaya nolol iyo nuur labadaasaa ilahay uu ku tilmaamay qalbigana wuu nuuraa qalbigana wuu nooleeyaa sida nafta jidhku ugu noolyahay ayay naftuna qur-aanka ugu noosha kelmaddaa hore waxaynu ku baraarujinay kitaabkan kariimkaa ah iyo nicmada ummadda uu u leeyahay iyo fadli ilaahay ummaddan uu siiye inay tahay intaa haddii aynu ka soo gudubno si yaroo kooban waxaynu u mari doonaa in yaroo la xidhiidha culuumul qur'aan Eh, ama tafsiirka iyo cilmiga qur-aanka xoogaa yaroo kooban ayaynu wax ka odhan doonaa marka hore qur-aanka kariimka waxa u soo hordegay dee sidaynu wada garanayno xagga nusuulkiisa markaynu eegno nicmadan iyo naxariistan markii ay eh, maraqa ilaahay uu ka furay ee eh, ummaddan uu ugu deeqay waxa ugu horreeyay suuraddaa la yidhaahdo suuratu iqra oo markeeda horeba faraysa ummaddu inay jahliga ka baxdoo akhrisna ay yeelato aqoonna ay yeelato si ilaahay ay u barato ilaa qof jaahili ilaahay xaqiisii garan maaye suuradaasaa horreeyey ayaa horraysay qur-aanka waxaa ku xigtay suuratu almuzammil iyo suuratu almudathir labadaasaa ku xigay suuradda ugu dambaysay qur-aanka kariimka ah ee soo xidhay albaabka waxa ahayd suuradda suurat albaqara laydhaa aayadda qaybta dambe ku jirta ilaahay uhi waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kullu nafsin maa kasaba dadkii baa ilaahay ula hadlayaa wuxuu leeya maalinka laydiin celin doonee qiyaamaha ka baqda ka cabsadaoo ka warwara oo ku fikira oo u diyaargarooba maalinkaasoo qof walba camalkiisii loo dhammaystiri doono macnaa maalinkaasi cajaa'ibka uu leeya waxa kaaga filan qur-aanku aad buu qiyaamaha uga soo warramee in haddana lagu soo gebagabeeyaba qur-aanka sagaal habeen buu sii noolaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam markay aayaddaasi soo degtay qowlka raajixa culimmada tafsiirku ay qabaan iyo taariikhdu waa kaa weeye waa laga yaabaa culimmada qaarkood inay aayadda maa'ida ku sheegaan ilaahay uhi alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diinan aayadaasoo tilmaamaysa dhammaystirka diintan iyo nicmadii ilaahay ummadda uu siiye nicmada waxyiga aayaddaa laakiin markay soo degtay dhowr iyo siddeetan habeen ayuu nebi maxamed sii noola calayhi salaatu wasalaam oo shirweynihii ugu dambeeyay caalamul uu lahaa ee xajatul ayaa aayaddaasi kusoo degtay marka tanaa ka dambaysay baqara sagaalka habeenuu sii noolaa taasina iyaduna waa mid xusuusteeda leh qur-aanka marka had iyo jeer aynu dhex galna insha allahu tacaala marar badan waxaad maqli doontaa iyadoo aynu ka warramayno sabab nuzuul sabab nuzuul lihadihi alaaya aw lihadihi alaayaat aayaddaas sababtay kusoo degtay caynkaas ahayd sababtay kusoo degtay caynkaas ahayd marka taa maxaa faa'iidaahe ku jirta faa'iidada runtii ku jirta sababta aayaddu ay ku soo degtay oo la ogaado waxaa weeyaan arrin aad iyo aad u muhiima culimmaduna ay ka warramaan sababaha waxaa ka mid a in la garto xigmadda keentay sharcigan sharcigan ilaahay ummadda uu soo kordhiyey xigmadda u sabab ahayd baad fahmaysaa mar labaad waxaad fahmaysaa mararka qaarkood iyada oo eraygani uu yahay mid si khaasa ah u hadlaya inuu haddana caam yahay ayaad arki doontaa ahmiyadda marka ay culimmadu ka warramayeen ibnu taymiya raximah ullahu tacaala isagoo ka hadlaya sabab nusuulka iyo qiimaha uu leeyahay waxa uu leeyahay macrifatu sabab nusuul yuciinu calaa fahmi alaaya fa ina alcilma bisabab yuuriu alcilma bilmusabab sababaha aayaduhu ay ku soo degeenoo la barto waxay ka qayb qaadanaysaa aayadda qur-aanka in si fiican loo fahmo waayo sababtood fahamtaa waxay keenaysaa wixii loo sabab ahaana inaad si wanaagsan u fahamto mararka qaarkood bay dhici kartaa haddii qofku sababtaba aanu fahmin in aayadduba ay isku soo taagto ninka la odhan jiray marwaan ibnulxakam ayaa wuxuu hore u fahmi waaye aayadda ilaahay wuhi laa yaxsabanna aladiina yafraxuuna bimaa aatow wayuxibuuna an yuxmaduu bimaa lam yafcaluu aayaddaasoo macnaheedu uu yahay yaanay ku farxin dadku wixii la siiyey laa yaxsabanna aladiina yafraxuuna bima atow wayuxibuuna an yuxmaduu bimaa lam yafcaluu aayaddaasoo macnaheedu sheegaya wayuxibuuna an yuxmaduu bimaa lam yafcaluu macnaha waxay jecel yihiin in lagu ammaano waxaanay samayn ama wixii la siiyey ayay ku farxayaan markaa wuxuu ninkaasi leeyahay haddii dee qof waliba uu jecel yahay qof waliba uu ku farxayo wixii la siiyey ee nicmaaha uu haysto oo taa dhibaata iyo dembi uu kaga imanayo wallaahi in badan baanu ku faraxnaa wixii nala siiyey dee halkaa dhibaataaba naga soo baydhaysa iyo dembi marka macnihii aayadda ayaa isku dabarogay cabdilaahi bnu cabaas baa ka jawaabay markaasaa wuxuu leey war aayaddu waxay ku soo degtay qolo khaasa ah oo ahaa nimankii yuhuud ahaa nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam su'aaluu weydiiyey su'aalihii bay khaldeen jawaabteedii jawaabo khaladay u dhiibeen way iska tegeenoo waxay u arkeen inuu nebigu ku qancay markaasaa waxay idhahdeen isagiina ammaan baynu eh, ka helay waxaan dhab ahayna waynuu sheegnay aayaddu macnaha khaaskaabay ka hadlaysaa laakiin kama hadlayso tanaad moodayso wixii ilaahay qofka siiyeyba hadduu ku farxay inuu eh, dembi ku mutaysanayo marka ibnu cabbaas baa u saxay macnihii aayadda marwaan mar labaad ilaahay waxau ihi wallaa iya min almaxidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaatu ashhur dumarka ka quustay caadada ee da'da weyn iyo qofka aan weli gaadhin heerkii caadada uu ku helaya ilmaha yara haddii shakideen wakhtiga ay ku ciddo tirsanayaan kolka la furo waa saddexda bilood saddex bilood inuu u dhammaato taasu cadadbaxeedu gabadhaa noqonaya haddii shakideen dabeedna culimmada qaarkood baa waxay idhahaan haddii shakideen oo haddii la shakii waayana waa inaan dee ciddadanba lagu lahayn qolada daahiriyada iyo qaarkood baaba saa u qaato waxay idhaahdeen saddexdan bilood wuxuuna imanayaan marka la shakiyo laakiin haddii aan shakiba jirinba de saddexdan bilood laguma leh laakiin waxaa la fahmayaa macnaha aayadda marka sababta la fahmo sababtuna waxay ahayd su'aal bay ku timi aayaddu oo asxaabtu ay nabiga weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam marka waxay idhahdeen gabadhii maalan uurka lahayd waa la sheegay cadadbaxeedii inuu yahay marka ay dhasho wa ulul axmaali ajalhunna an yadacna xamlahunna tii kale iyaduna qur'iga tirsanaysay ama caadada helaysay saddex jeer marka ay hesho ayuu qur-aanku tilmaamay talow tii aan caado helaynin ama ilmahadadeedu ay yarayd ama islaanta weynahayd ama aan uurka lahayn talow catadbaxeeda muxuu noqonaya su-aashaasi markii ay timi buu ilahay yidhi haddaa shakideen jawaabteedii wataa marka ama ha la shakiya ama yaqiinba ha loo ogaadee mar walba cadadbaxeedu qofka isagaa waa saddex bilooduun tusaalaunbay ahayd laakiin tusaalayaashu aad bay u badayin waxaa ka mid ah ilaahay baa wuxuu idhi fa aynamaa tuwalluu faama wajhullah aayaddaas waxay tilmaamaysaa meel kastoo u jeedsataan halkaasi waa wejigii ilaahay yacniadu in loo jeedsan karo oo cibaadadii ay ku ansaxayso ayaa aayaddu tilmaamaysa marka qofku wuxuu isweydiin karaa haddii aanu sababta aayaddu ku degtay la soconin oo aayadihii qiblada sheegayey qiblada in loo jeedsado iyo aayadan tii tidhi meel wala jeedsataanba waydi kaga ansaxaysaa cibaadadii talabsay isu qabanayaan markuu laakiin qofku sababta garto ayuu macnaha aayadda fahmayaa sababtuna waxay ahayd waxay aaddu ka warramaysaa marka uu qofku asqoobo ee uu qibladii dhinacay tahay garan waayo dhinaca uu qibladii u maleeyo hadduu tukado salaaddii way kaga ansaxaysa waxaa kale ka warramaysaa marka dagaalkaoo kale hadduu qofku qibladiiba haleeli waayo halkuu u tukadaaba waa wejigii ilaahay oo way kaga ansaxaysa waxay tilmaamaysaa marka salaaddii sunnaha ahayd ee safarka uu qofkii tukanayo dhinacuu doonaba wuu tukan karaya xaaladaha sida xadiidka saxiixa uu fasilayo ayay aayaddii tilmaamaysa marka halkaa waxaad ka arki karaysaa macnaha sababta aayaddu ay ku soo degtoo la fahmo inay kaa saacidi karayso wax badan macnaha aayadda inaad fahamto waxaa kaloo jiro isaguna jawaab ku haboon qur-aanka kariimka ah waxaynu ogsoonnahay inuu soo degayo saddex iyo labaatan sannadood saddex iyo labaatan sannadood buu iska soo dabadegayay dee ilaahay subxaana wuu soo dejin karayay mar keliya sidii kutubtii horeba mar keliya loo soo dejin jiray marka xikmadda ku jirta waa xikmad qiimaheeda leh ummaddana maslaxad iyo dan iyo faa'iido u ah ila ilaaha isagaa yaqaana danta ummaddaeh marka saddex iyo labaatan sannadood inuu kitaabkani soo degayo imika aynu haynaa ee isagoo qoran aynu helaynaa mar keliya fawaa'idka ku jira waxaa ka mida ah siday culimmadu tilmaamaan marka hore tahbiitu fu'aadi rasuuli sala allahu calayhi wasalam nebiga qalbigiisaa ilaahay uu dejinayay ilaan howlgal buu ku jiray oo diin buu faafinaya oo kifaax buu ku jiray marka kolka arrin ku jiq noqdada ee xoogaa walwariyo walbahaariyo walaaci uu ku yimaado aayaad baa ilaahay uu soo dejinayaa ka dhaqdhaqaya oo nebiga qaboojinaya calayhi salaatu wasalaam falacallaka baaqicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa aayaddaa ilaahay waxa uu ku yidhi naftaadii waabaad waxaad u dhowaatay inaad halaagto sidaad raadkooda u guclaynaysay ama aad uga warwarsanayd inay iimaanla'aan ku dhaceen iimaanla'aantooda adigoo ka xun dhibaato weyn baa naftaadii soo gaadhay oo inaad halaagsantay u dhowaatay sabir baa ilaahay uu faray nabigo wuxuu idhi fasbir kamaa sabara ululcasmi min arusul waxaa kaloo ilaahay uu nabiga faray waxa ilaahay ugu ballanqaaday inuu ku kalsoonaado naftiisa uu dejiyo wasbir calaa maa yaquuluuna wahjurhum hajran jamiila wadarnii walmukadibiina uli nnacma wamahilhum qaliila waa la dejinayaa aniga iyo nimankan ku dhibe waannu isu dambaynaaye aniga arrinkooda wax ka qabanaye ku bushaarayso adigu isdeji hamoodin arrinku inuu sidan ku soconayo isbeddel baa iman doona dhibkoodana waad ka nasan doontaa aayaadka sidaasii kolka ay kolba ku soo degaan wuu qaboobayaa nebiga qalbigiisuna wuu degayaa calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo jirtaa qur-aanka waxaynu ku aragnaa aadna u badan qisooyinka ambiyadii hore iyo saalixiintii iyo mu'miniintii iyo xaaladahoodu siday ahaayeen iyo waxaa cadow soo kala maray taana aad baynu u aragnaa iyadoo eh, qur-aanka ay ku qoran tahay qisooyinkaasi kastay soo degaan nebigu nafis buu ka helayaa calayhi salaatu wasalaam qalbigiisuna wuu ku degayaa sida qof wal oo mu'min oo akhriyayaaba isagoo caalamka la yaabsan muslimka xaaladiisu sida ay tahay iyo dhibaatada dadka muslimiinta ah iyo waxaa isagoo ka warwarsan markuu qur-aanka akhriyo ayuu arkayaaba arrinkayna haystaaba inuu wax badan ka sahlan yahay rag wixii soo maray wa kullan naqusu calayka min ambaa'i rusuli maa nuhabitu bihi fu'aadak qisooyinkaa aan qur-aanka kuugu sheegayo nabi maxamedow qalbigaagay dejinayaanbaawaxaa kale oo ka mida xikmadaha ama xikmadda labaada altaxadii walicjaaz inuu ilaahay ku hor joogsanayay itaaldaradooda iyo aqoondarradoodana carab uu muujinayay markastay qur-aanka aflagaado kala hor yimaadaan iyo nebiga markastay sheegaan kalaam uu rasuulku iska samaystay inuu yahay ilaahay aayaduu soo dejinaya uu taa ku beeninayo walaa ya'tuunaka bimahalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira mar kastay tusaale kuu keenaan anna xaqii iyo mid wax walba caddaynayaan kuu dhiibayaadaa ilaahay wi oo suurad ka mida la kaalayaadaa laleeyahy haddaa nebiga tidhaahdeen isagaa la yimid arrinta saddexaadee qur-aankan saddex iyo labaatanka sannadood iska soo dabadegaya ku jirtee faa'iidadahay waxa weeye taysiiru xifdi wa fahmi in la xafido oo lana fahmo oo dadkii uu u noqdo cashar koob kooban oo ay qaadanayaan oo aan ku cuslaanaynin waayo ummadda lagu soo dejinaya oo ammaanadan dadka u qaadaysa waxay ahayn ummadaan waxna akhriin waxna qorin oo loo yaqaano alummatu ummatu ummad umiya bay ahaayeen sidaas darteed baa asxaabtu ay leeyihiin qur-aanka waxaanu u qaadan jirnay tobantoban aayadood iyo shan aayadood markaasaanu u soo fulin jirnay intaanu soo xafidno ayaanu macnahoodana fahmi jirnay waaqica nololeedna ka xaqiijin jirnay oanu ku dhaqmi jirnay bay leeyihin marka cashar loo yaryaraynaya dadka ayuu ahaa ilahay baa walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir arrinta afraada ku jirtaa waxayd musaayarat alxawaadit waatadaruji fi tashriic inuu qur-aanku dhacdooyinka la jaan qaado sharci dejin baa ummaddan loo samaynayay kolba arrin jiq ku noqotay oo ay jawaab uga baahdeen iyo maxaynu ka yeelaa iyo berigii jaahiliyadii hore waxaasi muu jirin jirine waxana maanta inagu cusube maxaa laga yeelayaa su-aashaana aayaadka uga jawaabayay rasuulka sala allahu caleyh wasalam iyo ummaddaba tusaale waxaa kuugu filan maalan sinada iyo khamriga iyo markii ummadda laga joojinayay intaasoo marxaladood bay mareen aayaad wakhtiyo kala horeeye kasoo degay marka hore waa shaygaa waa loo ceebaynaya oo xumaantiisaa loo sheegayay marka labaad wakhtiyadaa iska baa lalahaa marka saddexaad ee ay u bislaadaan baa gow laga dhigay oo la odhanaya joojiya arinta shanaad ee xikmadaah ku jirta qur-aankan iska soo degayay saddex iyo labaatanka sannadood waxa weeye addalaalatu alqaaica calaa annahu min xakiimin xamiid si cajiiba ah oo ina qancin karta ayaa qur-aanka waxa uga muuqanaya inuu yahay kalaam uu soo dejiyo ilaah xikmad badan oo mahad badan saddex iyo labaatan sanana wuu soo degayay iska horimaad iyo iskhilaaftoona ma laha qur-aanku waa macruuf cid kasta oo basharka ka mid ah haddii uu la eego hadalkiisa laba sannadood badheh ama saddex sannadood khudbadihiisa iyo hadalladiisa haddii laysu eego intaasoo iskhilaaf iyo iska horimaada ah ayaa lagu arkayaa laakiin ilaahay kalaamkiisaa saddex iyo labaatanka sannadood soo degayay wax iska horimaada ma leh siduu nebiguba asxaabta ku yidhi ina alqur'aana yusadiqu bacduhu bacdan war quraanka aanka barhkiiba barhka kale wuu u rumaynaya hamoodina inuu iska hor imanayo waa arrin aad iyo aad u cajiibaho wuxuu tilmaamayaa kalaamkani kalaam bashar inaanu ahayn kalaam jin inaanu ahayn kalaam cid kale inaanu ahayn kalaamkii ilaahay inuu yahay walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira cid aan ilaahay ahayn haddii ay soo dejin lahayd isweydaar badan bay arki lahaayeen isweydaar ma jiro marka waa kalaamkii ilaahay waxaynu intaa uga sii gudbi lahayn waxaa jira tafsiir iyo tarjama tafsiir iyo tarjama tafsiirku waxa weeye qur'aankii oo lagu sharxa luqadiisa macnaha luqada carabiyuu ku soo degay quraanku oo uu ku qoran yahay marka luqada carabiga lagu sharxa tafsiir baa laydhaa laakiin marka qur'aankii luqad kale lagu sharxo waaba sideennan iminka af soomaaliga aynu ku sharxayne tarjama la ydhahdaa tarjama qur-aankii la turjumayo luqad kale loo turjumayo wey tarjamadaa in qur-aankii lagu sameeyo oo ummad walba luqaddeeda lagu fahamsiiyaana waa waajib weeye ilaahay iyo addoommihiisu si ay isu afkartaan oo addoommuhu ay u gartaan ilaahay waxa uu ka doonayo wuxuu u diidayo inay luqadooda ku helaan dadku waxyaabaha waajibka ah weeye hanuunka dadka muslimiinta ahina sidaasuu kusii badanaya in luqad walba qur-aanka lagu tarjamo mutawafar luqadaasi ay noqoto manaa tarjamada in aad loo fahmi karo waay laakiin tarjamadaasi qur-aankii luqad kale loo turjumaya ama af soomaaliya ama luqad kaleba waxa ay leedahay shuruudo shuruuday leedahay shuruudaha waxaa ka mid ah qofkan mutarjimka ah ee qur-aanka ku fasiraya luqad kale in qur-aanka sidiisa inuu u fasiroo rabitaan hawadiisa la xidhiidha aan qur-aankii loo qalloocinin oo tarjamo taxriifiya oo macnihii qur-aanka bedelaysa waa inaanay noqonin mid sax loo fasirayo maalan tafaasiirta muctamadka ah ee luqal carabiya qur-aanka ku fasiraysa ee culimmadii salafku ay fasireen iyo asxaabtu in laga soo qaadanayo si saxa loo fasiraya waa shardi shardiga labaad waxa weeye qofkan qur-aanka turjumaya labada luqadoodba waa inuu yaqaano maalan luqadan af soomaaliga aynu ku turjumayno iyo luqada carabiga labadaba waa inuu yaqaano markaasuu iswaafajin karaa kelmaddan laakiin kelmaddan carabiga haddaanu garanayn af soomaali waxa ay ku tahay dee hal baa laga yaabaa inuu nirig ku sheego weylna inuu sac ku sheegaabaa laga yaabaa marka luqa alcarabiya iyo luqa soomaaliya labadaba qofku inuu si wanaagsan u garanayaa waxay ka faa'iido tahay kalaamkii ilaah inuu si wanaagsan u fasiri karo asraarta iyo nuxurka ku jirana markaasuu qofku soo saari karaa allah inoo sakhiree arrinta kale jirtaa waxa weeye <clears throat> tarjamadaasi waana inay noqonin tarjamo xarfiyahun hadduu qofku xarfaha uun dabagalo waxaa laga yaabaa macnihii loo jeeday iyo mafhuumkii guudba in ay qalloocdaan tarjamadu tarjamo xagga macnaha ah oo macnaha aayadan looga jeedo ee ilaahay uga jeedo qofku waa inuu dadka soo gaadhsiin karaa arrimahaas iyabaa ka mida iyo qaar kale marka qur-aanka la turjumayo waaya waxyaabaha kale ee runtii aynu sii xusi lahayn waxaa ka mid ah wakhtigii asxaabta ridwaanullaahi calayhim masaadirtoodii masaadirtii meelihii ay ka soo qaadan jireen tafsiirka tarjamadana ay tahay in laga soo qaato meelaha ay ka soo qaadan jireen tafsiirka asxaabtu waxaa ka mid ahaa afar meelood alqur'aanu bilqur'aan waalqur'aanu bisunna waaltafsiir bilistinbaad walijtihaad wa min bacdi ahli lkitaab qur oo la isku fasiro way isticmaali jireen asxaabtu oo aayaad kuwa isfasirayaan sidaa xadiidkii goortii dhaweyta aynu soo akhriyayna uu nebigu asxaabtu arkay iyagoo ku yara murmaya intay meel fadhiya ka doodaya qur-aanka aayaddani sidaasay sheegtay aayaddaasina saasay sheegtay mid kalena uu leeya dee aayaddaasi hadday saa sheegtay tan kaleba saasay sheegtay oo muuqaalkoodii uu yahay qur-aankii inay qaybsadeen oo midiba qayb uu soo daliishanayo kolkaasuu uhi war laa tadribu kitaab allaahi bacdahu bibacd war qur-aanka ha isku dhufanino ha iska horgeynina qur-aanku wuu isu rumaynaya qur-aanku waanu isfasiraya marka haddaynu isnidhaahno taa u banbaxana dee muxaadaro dhan bay qaadanaysa sida aayaduhu isu fasiraan laakiin insha alla waxaynu rajaynaynaa markaynu kitaabka dhex gallo inaynu aragno aayaddaas aayaddaasoo caam ahayd tanaa khaas ka dhigtay aayaddaasoo mujmal ahayd tanaa mufasir ahoo bayaaminaysa aayaddaasoo macnaheedu aad yar moodaysay inuu sidaa yahay tan kala iftiimisay oo aayaadkii aynu isla ahriyi doona aynu arki doona insha allah waaya waxay asxaab tafsiir ka qaadan jireen qur-aanka kariimka ah inay ku fasiraan xadiidka rasuulka oo axaadiidta fasiraysa aayaadka ay soo qaataan ila ilaahay baa wuxuuhi wa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur-aankaanu kugu soo dejinnay nebi maxamedoo si aad dadka ugu fasirto marka dadka nebigaa fasiraya markaasaa asxaabtu su-aalaha ay nebiga ku badin jireen macnaha aayaddaasi waa maxay markaasuu odhanaya waa saa iyo saa iyo saas u fasiraya waxa saddexaad oo wakhtigii asxaabta ridwaanullaahi calayhim ay ku fasiri jireen in qofkaasi awooddiisa luqada awoodda uu leeyahay shicirka carbeed faham ilaahay uu siiyey ayaa uu ku fasiri jiray cali bnu abi aalib bay su'aal weydiiyeen e, berigii dambe la weydiiyo markii ay soo yaro baxday noocan shiicada aragtideedu wakhtigii uu soo baxay ee ay yidhaahdeen aalubaydkaa wax lagu gooni yeelay ayaa wuxuu lahaa war waxna lagu gooni yeelay ma jiro ilaa fahman min kitaab illaah kitaabka ilaahay oo dee qofba wuxuu ka fahmo mooyaan marka waxyaaba dheeraada haddaan kitaabka ilaahay ka fahmo waa fahamkayga laakiin nebiguguma gaar yeelin waxaa kaloo jirtay inuu nabigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam asxaabigii la odhan jiray cabdilaahi bnu cabaas allahuma faqihu wacallimhu ta'wiil ilaahayow fiqisi faham dheeraada ilaahayow sii tafsiirka qur-aankana baro iyo ta'wiilka taasina waxay tilmaamaysaa asxaabtu xagga fahamka iyo tafsiirka iskumay wada miisaan ahayne way sii u sii kala baac dheeraayeen sidaa darteed baa cabdilaahi bnu cabaas waxaa lagu tilmaami jiray turjumaan mufasirkii qur-aanka inuu ahaa maadaama ducadaana u helay waay tusaalayaasha haddii aynu isdidhaahno taasoo qaata aad iyo aad bay runtii u fara badan yihiin cumuuman kelmadani wuxuuna la xidhiidhay kelmad kooban ayay ahayd oo xagga cilmiga qur-aanka iyo tafsiirkiisa iyo ta'wiilkiisa la xidhiidha waana baxsi dheer oo u baahan muxaadaraad laakiin intaa ayaynu ku soo koobi lahayn waxyaaba kusii dari lahayn waxaa ka mida qofku marka qur'aanka uu doonayo inuu barto iyo marka uu doonayo inuu dhegaysto wacdi ahaan uu u dhegaysto way sii kala duwan yihin hadduu doonayo qur-aanka qofku inuu barto tafsiirkiisa oo uu gudbiyo oo hadhowta dad uu sii gaadhsiiyo waxaa lagama maarmana culumta qaarkood inuu garanaya maalan sunnaha rasuulka sala allahu caleyh wasalam axaadiidtiisa in dee qur-aanka tafsiirkiisa ka caawin karta inuu garanayo waxa labaadoo laga maarmaana luqada carabiga inuu garanayo siiba cilmiga naxwaha la idhaahdo iyo sarfiga in wanaagsan oo tuulkii qur-aanka uu ku fahmayey ama mindidii uu ku saafayay u noqon karta waa in uu gartaa oo maaragtay uu ka bartaa cilmiga naxwaha iyo sarfiga labadaa cilmialbalaaqa labadaasaa ka sii labadaa inuu wax ka barto oo ku iftiinsan karo aad iyo aad bay u muhiimta cimridigu waa kii lahaa annaxwu wlaa awalan an yuclama id ilkalaamu duunahu la yufama ka yafhamuu macaaniya alqur'aani wa sunnata daqiiqata almacaani naxwuhu isagaa ugu horeeya buui wax la barto luqada carabigana lagu fahmaya marka si sunnaha nebiga iyo qur'aanka dadku ay u fahmaan naxwada waa inay bartaan buui oo laxniga qofkuu ka fursan karo iyo tarkiibka aayaadka iyo macnaha ay bixina luqadii eh, macnaha naxwadii kelmadda aakhirkeeda ka hadlaysa iyo isbedeladeeda dhexdeeda iyo awalkeedii isbedeladeedana waxaa ka hadlaya sarfigii taasina waa baraarujin lahayn waxaa kalooaynu baraarujin lahaynoo aadaabta tafsiirka ka mid a ah, attalaqii min almashaa'ikh qofku inaanu ka akhrisaninun tarjamada iyo tafaasiirta kutubta qudhe waanu kala kulmaa cilmiga culimmada oo cilmiga dee wax badan baa talaqi u baahan oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam malaga ayuu kala kulmay rasuulkana asxaabtiisaa kala kulmay asxaabtana taabiciintiibaa ka soo qaaday taabiciintiina atbaacu taabiciin sidaasuu innagana inagu soo gaadhay marka qur-aanka sida qiradiisaba maalan markaad misxafka akhriyayso xarfo qoran ayaan la akhriyayn qaar aan qornaynna waa la akhriyayaa sidaasoo kalea tafsiirkiina ta'wiil iyo tafsiir iyo tafsiir ishaari iyo qur-aankiioo la ysku fasiro intuba ay u baahan yihiin inuu qofku kala kulmo hadiyo jeereen culimmada taana iyaduna aad iyo aad ayaa daruuri ay u tahay oo dadka qaarkoodunbaa yidhaahda anigu wuxuunan ka akhrisanaya luqad af carabigaan aqaanaayo sharaxa uunbaan iska daalacanaya koley aadaabta tafsiirka waxyaalahaasa ka mida waxaa kaloo ka mida qofku mar wal oo uu doonayo inuu dadka u soo gudbiyaba diyaarin inuu sameeyo waa kalaam mucjisa oo cajiiba ilahay yidhi innaa sanulqii calayka qowlan haqiilan waxaan kugu soo dejinayaa u diyaargarow nebi maxamedo waxaan kugu soo dejinayaa qowl culus macnihiisa iyo akhrintiisa iyo insaalkiisuba uu cuslaa miisaankiisu leeyahay waa kalaamkii ilahay marka goor walba inuu diyaariyo maraajic kala duwan ka diyaariyo oo isfurfuraya kuwa dhinaca luqada iyo kuwa dhinaca axkaamta iyo kuwa dhinaca tawjiihaadka intaba intaa haddii aynu ka gudubno waxaynu xoogaa kooban ka odhan lahayn tafsiirkeeda suuratulfaatixa suuratulfaatixa waa suuraddii ilaahay uu ku bilaabay qur-aankiisan kariimka ah waa suuradda koowaad dadkeennu waxay u yaqaanaan malaha qaarkood inay tahay suuradda u dambaysa ee qulacuda banaabanaasiya kasii dambaysa laakiin suuratulfaatixa iyadaa u horaysa waxaa loogu soo horraysiin jiray had iyo jeer carruurta baridooda iyo ayaa loogu horbilaabi jiray markaasaa dabeedna qulacudabanaabanaasiya loogu xigsiin jiray taasina waxayd baahida loo qaba daraaddeed suuraddiioo kooban iyo iyadoo aad loogu baahan yahay oo dee salaadiiba loogu baahan yahay carruurta loogu horraysiin jiray mooyaane dee qur-aanka iyadaa u horrayso baqara kasii horrayso waa suuradda koowaad suuradood marka la eego suuraddaasi magacyo dhowray leedahay lfaatixa waa la ydhaahdaa liannahu faatixa waa tii furfurtay qur-aanka sidaa dee aad arkaysaba suuraddan waxaa la yidhaahdaa ummulqur'aan iyo ummulkitaabba waa la ydhaahdaa kitaabka hooyadii iyo quraanka hooyadii xadiidkaana nebigu uu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam laa salaata liman lam yaqra' biumi lqur'aan aw biumi lkitaab calaa macna alxadiid salaadi umay ansixin qofka aan akhriyin suuraddaa qur-aanka hooyada umulqur'aan laydhaa waaya waxaa loogu bixiyey umulqur'aan qur-aanku waxyaabaha uu ka hadla si faahfaahsan baabay si kooban oo duuduuban iyadu u sheegtay tale qur-aanku wuxuu ka hadlaa ilaahay ammaantiisa iyo sifaadkiisa iyo tawxiidkiisa iyaduna way tilmaamaysa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim maaliki yowmi ddiin waa sifaadkii ilaahay iyo ammaantiisii iyo awoodihiisiibay sheegaysa qur-aanka qaybo ka midii waxay ka hadlaan qisaska had iyo jeer qisaska ummadihii hore si kooban bay iyadu u tilmaantay ihdina siraad almustaqiim siraad aladiina ancamta calayhim hayr almaqduubi calayhim wala addaaliin dadkii qaybo loo nicmeeyey oo ilaahay aynu baryayna jidkooda inuu ina mariyo iyo qayb hallowday iyo qayb loo cadhooday oo aynu ilaahay ka magangelayno inuu waddadooda ina mariyo dee dadka qur-aanku uu sheegayaaba waaba saddexdaa qayboodun adugu laba qayboodun qayb gaalaha iyo qayb islaama qayb ilaahay u nicmeeye qayb u halaagay marka qisooyinkooda lasoo koobo intaasay u qaybsamaysa qur-aanka in fara badanoo qaybta saddexaadihina waxayba ka warramaysaaba aybka qaybka iyo mustaqbalka waxbay ka xustay isaga laftiisa maaliki yowmiddiin maalinkii qiyaamaha ayaa ku xusan suuradda cumuuman si kooban oo ay u ishaartay waxyaabuhu qur-aanku si faahfaahsan uga hadla umul qur-aan loogu tilmaamay suuraddan dee alxamduna waa la ydhaahdaa oo adiga arkaya waxay ka mid tahay shanta suuradood ee lagu eraygaa ilaahay uu ku bilaabay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin suuradan iyo suurat lancaam suurat lkahfi suuratu saba suurat lfaatir alxamduna waa suurat alamd suuradan waxaa ku soo arooray axaadiis dhowra oo tilmaamaya fadligeeda iyo cajaa'ibteeda iyo haba koobnaatee inay qiimo badan leedahay waaya waxaa tilmaamaya xadiidka abi saciid ibn lmucalla radia allaahu canh xadiidkaa isaga axmed iyo bukhaariba waa ku sugan yahay maalin maalmaha ka midabaa saxaabigaasi waxa uu leeyahay nebigaa igu yidhi intaynaan masaajidkan ka bixin ka hor ayaa waxaan ku barayaa qur'aanka kariimka suuradda ugu weyn ugu farabadan maaha mu odhanin laakiin waa qur-aanka suuradda ugu weyn buu sidaas u tilmaamay dabeedna wakhti dambe ayaanu doonnay inaannu baxno nebiga waan xusuusiyo waxaan ku idhi buu idhi ballantii aad qaadday hadda xusuusnow ee ahayd casharkaa inaad ii dhigi doontooo aad ii faa'iidayn doonto suuradda qur-aanka ugu weyn markaasuu xusuustay nebigu waxau idhi nacam alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa suuradaas buui hiya sabcu lmahaani waalqur'aan alcadiim alladii uutiitu waxa weeyaan buuhi waa qur'aanka weyn iyo toddobada aayadood ee ilaahay uu igu manno sheegtay inuu isiiyey walaqad aataynaaka sabcan min almahaani waalqur'aan alcadiim ilaahay baa wuxuuhi waxaanu ku siinay toddoba aayadooda soo noqnoqdo qaaliya iyo qur'aanka weyn waa suuraddan buui marka asabcu lmathaanina waa la ydhaahdaa magacyaashay iska soo koobnay magacyaal dhowrahoo badan ayay lahayd <clears throat> fadligeeda waxaa ka mid a intaynu akhriyayno suuraddan oo loo dooray salaada macnaa nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofku inaan salaadu u jirayninoo aanay u haddaanu faatixada akhriyin sunna iyo faral midkay doonaysa aad ilahaydankii salaatul jinaaso rukuuc iyo sujuudtoona lahayn haba ahaato waa in faatixada lagu akhriyo salaad uma jirto qofkaa faatixada akhrin buu rasuulku leeyahy fadligeeda waxaa ka mid a intaa aynu akhriyayna ilaahay baynu la sheekaysanaynaa habeen iyo maalin sunno iyo faralba intaa aynu ku akhriyayno ilaaha casiiska ee kariimka ah ayaynu la hadlaynaa isaguna wuu inoo jawaabaya waxa markaa xusid mudan ama qiimaheeda leh kol hadduu ilaahay kuu jawaabayo dee ha kasii jeesanin oo arrintaadu iya udhicin in carabkaagu un daldalo iyadoo caqligaagu maqan yahay laakiin carabkaaga iyo caqligaagu labaduba macnaa qalbiga iyo qowlku ha soo jeedaan oo markanaad akhriyayso inuu ilaahay kuu jawaabayo garo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiida qusi buu ilaahay ka warinayaa kolkaasaa waxa uu leeyahay ilaahay baa wuxuu idhi salaada waxaan u qaybiyey baynii wa bayna cabdii nisfayn manaa salaadaasoo looga jeedo faatixada faatixadu aniga iyo addoonkayga ayay noo qaybsan tahay buu ilaahay marka addoonku ilaahay ammaano ilaahay addoonka ah ammaantaa waa ka aqbalaya kolkuu addoonku ilaahay wax ka codsadana codsigaa ilaahay wuu u yeelaya maalan qofku kolkuu idhaahda alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadleh caalamiintao dhan rabbi u ah ilaahay waxa uu leeyahay xamadanii cabdii addoonkaygii wuu imahadiyey waa imahadiyey kolkay nidha addoonku akhriyayu leeyahy alraxmaan alraxiim waynu macnaheeda sheegi doonno ilaahay wuxuu leeyahy ahnaa calaya cabdii addoonkaygu way ammaanay way ammaanay markuu qofku idhaahda maaliki yowmiddiin eraygaa kolkau ahriya suuradda macnaheeda waynu geli doonnaaye ilaahay wuxuu ugu jawaabayaa majadanii cabdii addoonkaygu wuu imaamuusay oo wuu isharifay jawaabtaasuu ilaahay siinaya marka aad qofku idhaahda iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahay ilaahayow aduun baannu ku caabudaynaa gargaarku weydiisanayna waxa uu leeyahy haadaa baynii wa bayna cabdii walicabdii maa sa'al intani anigii addoonka inoo dhaxaysaa qaybta dambe waa codsi codsigaa addoonkaa waan ka aqbalayaa marka uu qofku inta dambe akhriyo ihdina siraad almustaqiim siraad aladiina ancamta calayhim hayr almaqduubi calayhim waladaalliin waa duco qofkii uu ducaysanayo ducadii salaada dhexdeeda lagu ducaysanaya w faatixada laftigeedii baaba ducaa markaana ilaahay wuxuu leeya haada licabdii walicabdii maa sa'al intan addoonkaygaa iska leh addoonkayguna wixii uu weydiistay waan siinayaabaa ilaahay ugu ballanqaadaya marka kol haddii sidaa ilaahay uu inoogu jawaabayo kol hadduu sidaa inoogu bushaaraynayo kol hadduu sidaa inoogu ballanqaadayo ma habboono qalbigaagu inuu foof tago iyo fikirkaagu oo maqano jooga aad noqoto qof sidaasuunu taaganoo dadka uun eeganaya mise ragcadood bay marayaanoo dukaankii xisaabinaya iyo danihiisii gaarka ahaa qalad waa inaanad noqonin ila ilaahay baad ka sii jeesatee fadligeeda waxaa ka mida inay dawatay oo qur-aanku qalbigana waa daweeyaa jidhkana ilaahay wuu ku daweeyaa markaas kolkuu qofku xanuunsado xanuunkaasi ama jasadi ha aada ama nafsiba ha ahaadee waa inaynaan qawadina qur-aanka isku akhrinaa weliba suuraddaa cid waliba ay taqaano rag iyo dumar iyo carruur iyo waayeel ayay tahay in laysku akhriyo asxaabta qayb ka mid baa socdaal ku jiray reerbay soo dul fadhiisteen sooryoay ka dooneen xaqay ugu lahaayeen way u aamuseen way ka seexdeen way siin waayeen iyaba waa cajaa'ib reerkiibaa ayaa bahal nin ka qaniinay weliba ka uu qaniinay waa kii meesha suldaanka ka ahaa odaygii u weynaabaa bahal qaniinay way isweydiiyeenoo markay wax dawaa waayeen baa waxay idhaahdeen war bal qolada halkaa fadhidee martida ah waa raguune eh. bal aan soo weydiinno asxaabtii bay u yimaadeen qoladii oo waxay idhahdeen war ninkii suldaankii baana laga qaniinoo bahal qaniinoo dee itaal aad u liite wax dawaa ma haysaan raggii kale hadduu istaagay oo yidhi maya abu saciid baa wuxuu yidhi anaa haya arrintaa iyadaa ah, aniga ayaa haya buuri waaya dawadiisa anaa haya buuri laakiin dee waa noo aamusteeno waa naga seexateenoo xaqayagii waana sii weydeene mushqaayad baannu u baahannahay haddii uu dawoobo war waa idin siinaynaa bay idhaaheen wuu tegayoo faatixadunbuu ku akhriyey wa ka'annamaa nushita min caqaal mar alla markuu faatixadii ku dhammeeyey ninkii odayga ahaa waxaa la moodayay dabar ku xidhnaa in laga furay wuu soo sare fadhiistay koobadiibu ka soo baxay way ku farxeenoo soddon ariya ayay u soo sooceenoo waxay yidhahaan wakaa kaxayso asxaabtii kale la joogtaybaa waxay yidhahan war armad qur-aankii ilaahay iibsatay qur-aankii ilaahay armad adhigan dhaafsatay bay idhahan bal arrintan inaga hubso war mee waa sax ma inaga hubso nebigii baa loo keenay calayhi salaatu wasalaam wamaa yudriika annahaa ruqya wuu ku hambaliyey waar maxaa ku ogaysiiyey buui inay dawata waa dawee waar qaybsada oo anigana qorigayga igu dara buui markuu had iyo jeer doonaya nabigu calayhi salaatu wasalaam shaygaa xalaalnimadiisa inuu asxaabta u muujiyo ayuu odhan jiray anna igu dara ilaan qowl iyo ficil buu labadaba ku xalaalaynayae marka halkaa waxaa ka cad qofkii wixii la siiyeyna inuu ku qaadan karo cidna ku dawayn karo qur-aankii kariimkaha suuraddaana saasuu nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay tahay suurad dawo ah waaya axaadiidda runtii ku soo aroortay suuraddan aad bay u badan yihiin waxaa ka mid a ah xadiidka ibnu cabaas uu warinayo asxaabtu waxay leeyihin maalin maalmaha ka mida annagoo ah, nebiga la fadhina uu nebiguna asxaabta u sheegay malakul jibriil laftiisu inuu fadhiyo ila waa saaxiibkii waa safiirkii ilahay u soo diraye ayaa wuxuu maqlay jiiq buu maqlay jiiqda had iyo jeer marka albaabka la furo waa kan jiiq yidhaahda malagii wuxuu nabiga u sheegay oo uu yidhi malag baa samada ka soo horta waxaa jiiq yidhi buuri waa albaab samada laga furay oon weligii la furin maanta mooyaane waxaa ka soo degay malag wuxuu sidaa hadiyad iyo nicmo iyo cilmi cajiiba ah oo ah suuratul faatixa iyo suuratulbaqara inta u dambaysa aamana arasuulu intaa u dambaysa intaasuu hadiyad kugu keenay dheeraada cid kaleba aan la siinin ku abshir nebiguna waa ku abshira inana waa ku farxayna waa ku abshirayna intaasoo ammaana ayaa suuraddu ay leedahay sidaa darteed mar hadday qiimahaa badan leedahay mar hadday miisaankaa badan iyo dheeraadkaaba leedahay salaadii u baahan tahay waa laga maarmaan rag iyo dumarba in la barto ama talqiin lagu barto qofka loo laqiimo ama uu dee kuba bartaba qalin iyo higaad aad iyo aad suuradda ha loogu dadaalo intaasi haddii ay noqotay magacyaasheedii iyo fadligeedii iyo muqadamadeedii waxaynu u gudbi lahayn laba arrimood oo iyaduna aad iyo aad waynu macnayn doonnaa suuraddae muhiima qur-aanka kariimkaa ah marka la akhriyayo isticaada laga maarmaan isticaada isticaadada waxa weeye in la yidhaahdo acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim oo ilaahay dikrigiisii iyo kalaamkiisii kariimkaabaad akhriyaysa shaydaankuna kuuma ogole si aanu naxligiisii iyo nashuushadiisii iyo waswaaskiisii meesha kuula imanin oanu qur-aanka kaaga jeedinin waa inaad iska naartaa waa iska buufisaa iska didisaa acuudu billaahi min ashaydaani arajiim tafsiirkiisa iyo qiradiisaba waa in la ahriyaa waxaa kalood aragtay qur-aanka kariimkaa dee basmalada bisinka bisinku ma ka midba mise kama mid aha culimmadu dee waa yidhaahdaan laakiin qur-aankii kol hadduu ku qoran yahay suuratu tawba mooyaane inta kale waa u horeeyaa bisinka qur-aanka marka isagana in la akhriyo bisinka suuratulfaatixa ay culimmadu yidhaahdaan wakhtiga salaada kor ha loo qaadiyo hoosa loo dhigo iyagoo axaadiidta ka qaadanaya laakiin kollayba bisinkii isagana in la akhriyo iyaduna waa sunna weeye oo laga tegi maayo waaya suuradda aanu gudubna marka tafsiirkeeda bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin alxamdu mahad lilaahi ilaahaybaa leh allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta oo dhan isagu rabbiga u ahaa marka alxamdu macnaheedu waxa weeyaan mahadda ilaahay la mahadiya isagaa leh mahadda makhluuqa la mahadiyana isagaa leh oo mahadda ilaahay si toosa loo mahadiyaa la garay laakiin makhluuqa maalan qof bani aadama haddii aad mahadiso tidhaahdo shukran laka mahad baad leedahay ma haddaas ilaahay unbay isugu biyo shubanaysa maadaama uu yahay makhluuqan wanaagsan kii sidan fiican u abuuray marka waa kuwa idhaada culimmadu ashu waa jinsiya waxa weeye kullu lxamdi thaabitun lilaahi tacaala mahadoo dhan ilaahay baale culamaadu tafsiir qaarkood waxay idhaahdaan waa tacliimin ilaahay uuna tacliiminayo oo macnaheedu yaquuluu alxamdu lilaah waxaad tidhaahdaan ilaahayow adiga ayaa mahad leh sidaasoo dhan dhaha rabbilcaalamiin caalamiintao dhan rabbiga u ahaa ilaahay rabbinimadiisii baynu qirayna oo uluhiyadiisi iyo tawxiidkiisii baynu qirayna oo asmaadii iyo sifaadkiisii baynu qirayna inta waa ku wada jiraa suuradda caalamiintao dhan rabbi buu u yahay ilaahay subxaana qur-aanku wuxuu inoo tilmaamay caalam hore inuu jirayoo caalamudar la ydhaahdo oo intuu ilaahay isu soo ururiye waxaan bani aadam uu abuuri doono oo dhan ee sii kala farcamay intuu mar keliya isu keenay baa wuxuu hi alastu birabbikum sow ilaahiinni maihi markaasay yidhaahdeen qaaluu balaa ilaahayagii baa tahay caalam buu ahaa ay soo mareen waxaa jira caalamul mar ay tagooga ku wada qof waliba tagooga aabbihiibuu soo maray aabbihii tagoogiisuu ku jiray caalam buu ahaa waxaa jira caalamul riximka hooyada iyo uurka hooyo marka uu insaanku ku jiro caalamkaa qur-aanku wuu ka sheekeeya aad buu uga warramaa suuradda qadaflax laydhaa qaybteeda hore haddaad akhrido waad arkaysa iyadoo ilaahay inuu candhuufka abuuray xinjir dhigay hilib lafihii u yeelay uma ansha'naahu khalqan aakhar dabeetana uu ruuxdii ku afuufay caalam buu ahaa si gaara qofku u nooliyo si gaara u calfanayo si gaara u dheeftii u qaadanayo caalamkanu haddana yimi adduunyada laydhaa caalamu dunya oo isba safar kala ah oo in yaroo qarni ka yar oon boqol sano gaadhin ama nisfu qarniya baabu qofkii isaguna tijaabo ku jiraya taariikhun ka tegaya halkan caalamul eh, waxaa jira barzakh oo isaguna qofkii taransit kale uu sii marayo dhaxrin kale uu kusii dhaxaya xabaalaha inta ilaahay khalqigan uu soo saarayo caalamul aakhira baa isaguna dambeeyo oo la biyashuban doonaa intaasoo dhan waa alcaalamiin marka rabbulcaalamiin kaa hore ilaa kaa u dambeeya dabaqan can dabaq waa marxalooyin kala dambeeyo aynu marayno intaaba ilaahay isagaa gacanta ku haya yaa kale haddaa siaa isbadbedelkaa samaynaya insaanka yara daciifkai adduunyadan marka yimuun isla weynaaday ee kibray xagga hore iyo xagga dambe ha eego alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin saasaa ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa macnaha rabbi waa ka barbaariya waa ka abuura ee barbaariya ee arsaaqa ee cid walba gacanta ku haya ilaahay umbaa taas iskaleh alraxmaan araxiim waa sifooyinkiisi bisinkana waa ku jirta alraxmaan waa ilaaha raxmaanka ahoo nicmadiisa caam ka dhigay oo gaal iyo islaamba ka faa'iidaysteen adduunyadii adduunyadii gaal iyo islaamba way ka faa'iidaysteen ismigaasi waxaa waa ismi ilaahay un lagu magacaabo subxaana asmaada qaarkood ayaa ilaahayna sifo e, ismi u ah lagana yaabaa makhluuqana qaarkood in lagu magacaabo <clears throat> xaalado gaara ah, sida raxiim oo kale laakiin alraxmaan ilaahay unbuu gooniya cid kalena laguma sheegin hadday dhacday ninkii nebinimada sheegtay musaylimatulkadaab la odhan jiray in saaxiibadiisii ku jibooday ee la gaaloobay ay mar raxmaan ku sheegeen taasi waxay ahayd gaalnimada ay ku wareersan yihiine magacuu leeya ma ahayn musaylimatulkadaab mid ka mida saaxiibadiibaa u gabiyo wuxuu ihi yabna alakramayni aban anta kaytul waraa laa zilta raxmaana kii aabbihii iyo hooyadiiba wanaagsanaayeenow adiga ayaa khalqiga u a ah gargaare ee weligaaba raxmaan ahaw waa ammaanaya ammaan aanu lahayn nin muslimiinta ka mida baa u jawaabo wuxuu idhi yabna alakhbathayni aban anta sharu lwaraa laa silta shaydaana kii aabbihii iyo hooyadiiba xumaayenow adigaa khalqiga ugu shar badane laa silta shayaan weligaaba shaydaan haw halkay raxmaan kaaga sheegeen anagu shaydaan baan kugu sheegayaabuui ninkaasaa asiibay marka raxmaan ilaahay unbuu sifa u yahay subxaana marka waa mucamimu raxma naxariistiisiibuu caamka ka dhigaa doomaha raxiimna waa mukhasisu raxma naxariistiisa ayuu ku gooni yeelay aakhiro oo gaal aanu shumaha gelinayn gaal iyo shaydaantoona u dhowaan maayo ilaahay baa ihi wa kaana bilmu'miniina raxiimaa qiyaamaha mu'miniintuunbuu ku gooni yeelay naxariistiisa dee naxariista dambaysaana badanoo boqol buu ilaahay naxariistiisa u qaybiyo sagaal iyo sagaashan baa jannada ku dambeeya waaya tafsiir labaad baa jiro alraxmaan almunacim bijalaa'il nicam alraxiim almunacim bidaqaa'iq nicam ilaahay waa raxmaan nicmooyinka waaweyn buu bixiyaa waa raxiim nicmooyinka yaryar buu bixiyaa haddee nicmooyinka ilaahay maba kala yaryaree ta dadka aad ugu muuqmuuqanaysaana waa nicmooyin waaweyn nicmada ka qarsoon qofka ee markuu waayo unuu garto ayaa nicmada yaryara waa nicmo isheenna ka qarsoonoo qofku aanu aad u dareemayn marka uu waayo isagoo isla waxan wax badanba ma si aha ayaa marka uu waayo unuu gartaa noocay doonaysaba ha ahaatee araxmaan araxiim waa sifooyinka ilaahay uu leeyahay wey maaliki ymdiin maaliki yowmiddiini maalinka qiyaamaha ilaaha iskale wey malikna culimmadu quraada sabcadii way akhriyeen maliki iyo maaliki labaduba way jiraan yowm diin waa yowm ljaza maalinkuu ilaahay addoommaha abaalmarinaya wey yowmddiin ayaa ilaahay waxa sifooyinkiisa ka mida maalinka qiyaamaha ilaaha iskale weeye oo miyaanu adduunyadan lahayn oo dadka lahayn oo duunyada lahayn oo immikayna lahayn mee wuuyna leeyihi subxaanah laakiin sida gaarka ah ee maalintaa ilaahay uu isugu sifeeyey inuu iska leeyahay waxa weeye maanta waxaa jira sheegashooyin badan dowladaa wax sheegta oo qabaa'il baa wax sheegta oo shakhsiyaad baa wax sheegta oo waa waxaygiidaa badan maalintaa laakiin ilaahay wuxuu leeyahy liman ilmulku lyawm maanta yaa wax leh maanta yaa wax leh su-aashaas wuu ilaahay soo dhigaya wax jawaababa waa la waayaya wax alla wixii ku dhololayay ee ku celcelinaya anaa leh wax jawaabaa la waayaya markaasuu ilaahay isu jawaabayaa wuxuu leeyahy lilaahi alwaaxid alqahaar ilaaha kelida ah ee awoodda badan ayuumbaa maanta wax leh sheegashadii tan bareeriga ahayd way iska soo dhammaato way hadhay laa yatakalamuuna ilaa man adina lahu raxmaanu wa sawaaban dee qof ilaahay uu fasaxa mooye min hadli kalayaaba maalintaa ma jiro yowma ya'ti laa takalamu nafsun ilaa biidni marka taasi waxa ay tilmaamaysaa maaliki yowmiddiin xaaladdu maalintaas sida ay u adag tahay dee in qof wax sheegan kara iyo mid hadli kara iyo mid ikhtiyaar iyo awood sheegan karaaba aanu jirinba maaliki yowmiddiin sidaa darteed bay ayaa aayaddu ina xusuusinaysaa maalinkaa abaalmarintuna jirto iska sheegashadiina dhammaatay inaynu qalbiga ku hayno waa kii cumar ibnu khadaab lahaa xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu war maalinka ah intaan la gaadhin naftiinna sii xisaabiya xisaabtaana ilaahay wuu ina iyaaka nacbudu ilaahow adaannu ku caabudaynaa wa iyaaka nastaciinu adaannu gargaarkaa doonaynaa iyaaka keligaa ayaanu ku caabudaynaa iyaaka keligaa ayaannu nastaciinu gargaarkaa doonaynaa adigaanaanu ku caabudaynaa kelida kelidaa un baanaanu kaa doonaynaa gargaar waxay tilmaamaysaa aayaddaas ama qaybtaas ilaahay inuu xaq u yeesho cibaadada mar hadduu yahay rabbiga intaasoo dhan iskale saynu soo aragnay xaq wuxuu u yeeshay in keligii la caabudo way jireen ama caalamka waa jiraan haddaba ummado badan oo yidhaahda ilaahay waxaa isaga abuuray laakiin waxanaanu la caabudaynaa isyeelan mayso alaa lahu lkhalqu waalamr alaa lahu lkhalqu walamr war ilaahay isagaa leh khalqiga amarkana isagaa leh arrinkana isagaaloo labadaa la kala saari maayo sidaa uu u leeyahay khalqiga ayuu leeyahay cibaadadana iyo sharcigana iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxaa halkaa ka muuqanaya sidaa inay u kala dambaynayaan oo marka aynu ilaahay caabudno ayaynu gargaarka weydiisan karaynaa macnaha markaasay wanaagsantay haddii ilaahay wixii uu kaa e, ku faray aanad yeelinoo cibaadadiisa ah dee sidee baad isticaano weydiisanaysaa iyo gargaar waa inaad cibaadadiisii la timaadaa kadibna ku xigsiisaa gargaarkiisa subxaana inaad gargaar weydiisato waaya waxaa kale aayadda ka muuqanaya in si jamaca ilaahay cibaadadiisa aynu ula imanayno waxaa kaloo aayadda ka muuqanaya isticaanada iyo istiqaafadu inay ilaahay keligii ugoonita ihdinaa ilaahay nagu hanuuni asiraad almustaqiim jidka toosan jidka toosanina waxa weye jidka ay mareen ambiyadii iyo saalixiintii wman yudic illaha warasuula faulaaika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina wshuhadaai wsaalixiina waxasuna ulaaika rafiiqa jidka toosana ilaahay aynu baryaynaa waxa weeye siraada aladiina ancamta calayhim kuwaad u nicmaysay jidkoodii waa ambiyadii shuhadadii sidiiqiintii hayr lmaqduubi calayhim kuwii loo cadhooday aan ahayn kuwii loo cadhooday ilaah jidkoodii hanabarini waa yuhuudda ilahay baa u cadhooday cid kastoo xumaatana wuu cadhoonaya waladaaliina kuwii anbadayna ilaahay jidkooda hanamarinin waxaa sunnaha rasuulka ku sugan sala allahu calayhi wasalam in marka sidaa faatixada loo dhammeeyo la yidhaahdo aamiin ilaahayow noo aqbal waa ducada duca salaada dhexdeeda lagu ducaysanayo weeye ilaahayow noo aqbal baynu leenna oo jidka wanaagsanna mari oo kuwa aan badayna jidkooda nagadu oo na fahamsii waxigaaga oo noo sakhir wallahu aclam